كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى أهله وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد waxaan ku soo jirnay kitaabkeenii الذikr أو الduعاء min الkitaabi والsuنة waxaan maraynay ducada toddobaatan iyo toddobaad baan caawa ka bilaabaynaa xalay waxaan soo marnay ducadii ugu dambeysay toddobaatan iyo lixaad rasuulkeena inuu ku ducaysan jiray allahuma inii acuudu bika min albaras wاljunuun wاljudaami wamin sayiء اlأsqaam cuduradaas oo dhan ilaahay inuu ka magan geli jiray baraska waan soo sheegnay inuu yahay cudur xun cudurka lagu magacaabo juudaankana sidoo kale inuu yahay cudur xun waxaan soo sheegnay in rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam ay ka sugan tahay axaadiid tilmaamaysa wakhtiyada maalan juudaanka uu soo dego iyo baraska wakhtiyada rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam wuxuu ku tilmaamay maalmaha iyo habeenaduu tilmaamay oo la doonayo qofka inuu iska ilaaliyo wakhtigaana rasuulka wuxuu diiday inaanan la samaynin waxaa xijaamada lagu magacaabe toobinka lagu magacaabo toobinka waa toobinka caadiga taqaanaan oo qofka maalan inuu dhiig iska soo saaro uu istoobo rasuulkana sal allahu alayh wasalam toobinka fadliguu leeyahay wuu ka hadlay habeenkii la dheelmiyey wuxuu yidhi nebi kastoon soo maro wuxuu ii dardaarmayey Ehm, toobinka inaan aada iyo aada u isticmaalo calayka bilxijaama buu odhanayay rasuulkana sal allahu alayhi waaalih wasalam ummadda wuxuu ku yidhi istooba sidoo kale wuxuu tilmaamay meelaha rasuulkeena sal allahu alay wasalam uu iska toobi jiray xadiid saxiixa oo tirmidi uu soo saaray min xadiidi anas anas wuxuu leeyahay kaana nabiyu sala allahu alayhi waalihi wasalam yaxtajimu fi اlakhdacayni wاlkaahil rasuulkeena sal اllahu alayh wasalam wuxuu iska toobi jiray akhdacaynka akhdacaynka waxa weeyaan dhegaha hoostooda weeyaan oo gadaal qoorta meesha dhegaha ku toosan hoosteedu rasuulkeena sal اllahu alayh wasalam iska toobi jiray labada lafe dhegaha ka hooseeya wاlkaahil kaahilkana waxa weeyaan waa giirka weeyaan hoostiisa labada garbood dhexdooda weeyaan kaahilka meelahaasu rasuulkeena iska toobi jiray qofkii istoobaya markaa waxaa haboon inuu labadaa meel iska toobo ayaamaha rasuulkeena sal allahu alah wasalam uu istoobi jiray anas wuxuu leeyahay isagoo tilmaamaya isagaa la joogi jiray wa kaana yaxtajimu lisabci cashrata wa tisca cashrata wa ixdaa wa cishriin lisabci cashrata wa tisci cashrata wa ixdaa wa cishriin saddexdaas maalin buu istoogi jiray bishu markay tahay toddobiyo toban sagaal iyo toban markay tahay iyo koob iyo labaatan wakhtiyadaasuu istoogi jiray xadiidka waa xadiid saxiixa weeyaan rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam xadiid sidoo kale ibnu maaja uu soo saaray min xadiid ibni cumar ummadda wuxuu u tilmaamay rasuulka sal allahu alayh wasalam maalmaha ay istoobayaan iyo maalmaha ay ka fogaanayaan iyo sababta ay uga fogaanayaan wuxuu yidhi ixtajimuu calaa barakati illaahi yowma alkhamiis waxaad istoobtaan barakadii ilaahay idinkoo ku sugan oo raadinaya yowma alkhamiis maalinta khamiista istooba wاjtanibuu ka fogaada yowma alarbicaa maalinta arbacada iyo waاljumca wاsabt saddexdaa maalmoodna ka fogaada oo istoobina wa yowma alaxadi iyo sidoo kale axadda taxariyan idinkoo markaa khayr raadinayo ka yara fogaanaya iyada aada looma reebin axaddana iska ilaaliya waxaa la iska ilaalinayaa arbacada jumcada sabtida iyo axadda waxtajimuu rasuulkeena sal allahu alay wasalam wuxuu yidhi waxaad istoobtaan yowma اlاثnayni wاthulaثaa talaadada iyo isniintana istooba khamiistana hore baan usoo marnay maxaa labadaa maalin laisu toobayaa fainahu اlyowm اladii caafa allahu fiihi ayuub min albala waa maalintii allah subxaanahu wa tacaala nebiyullaahi ayuub uu caafiye weeyaan nebiyullaahi ayuub waa la imtixaamay allah subxaanahu wa tacaala waa kan caafiyey oo caafimaad siiyey ilaahna buu u shukriyey maalintaas markaa waa maalin markaa wanaagsan oo maalin alaaثa ah in lagu dadaalo oo la istoobo weeyaan ayib waa maalinta allah subxaanaه wa tacaala uu caafiyey nabiy llahi ayub min albalaaءi wadarabahu biاlbalaaءi yowma اlarbicaa sidoo kalena allah subxaanaه wa tacaala wuxuu imtixaamay maalinta arbacadu imtixaamay oo cudurka uu ku soo dejiyey maalinta talaadada waa maalin markaa fiican weeyaan fainahu ywm اladii caafa allahu fiihi ayub min اlbalaa اxtajimuu ywma الاثnain wاثulaثaa ulaadii buu markaa ilaahay caafiyey imtixaankana waxaa lagu riday maalin arbaco arbacada waa tan la diiday sidaa darteed in laga fogaado weeyaan fainahu sidoo kale rasuulkeena sal اllahu alيه wasalam wuxuu yidhi laa yabduu judaamun walaa barasun ma muuqdo oo qofka kuma dhaco cudurka juudaanka lagu magacaabo iyo baraska ilaa yowma alarbicaa'i wa leylati cuduradana waxay soo degaan habeenka arbacada ama maalinta arbacadaay soo degaan waa arbacada markaa la diiday waxaa la istoobayaa markaa maalinta khamiista maalinta isniinta ah iyo maalinta alaaada ah waad fahamteen soo maa marka cudurada wakhtigaasay soo degaan sidoo kale rasuulkeena sal la ala slm xadii saxiix kuu sheegay sanadkii hal habeen cudurada in la soo dejiyo habeenkaa markuu soo degayo weel kastoo af banaan oo aanan la daboolin cudurkii buu gelaya marka guryaha marka la joogo waxaa la doonaya weelashao dhan in la daboolo rasuulkeena sal allahu alay waslam wuxuu yidhi weelasha biyaha hadda lagu shubto waxaa la doonaya in la daboolo suxuunta in la gediyo digsiyada waxoo dhan daboolkooda in la saaro maxaa yeele cudurkiibaa habeenkii soo degi kadibna waxbaa lagu karsanaya ama lagu cabaya lagu cunaya qofkii cudurkii meeshuu ka qaadi rasuulka sal allahu alay waslm wuxuu yidhi haddaad wax weydaas weysaan dabool wax yar sidaa ha loogu bambaco dusha ha laga saaro yidhi waa caafimaadka rasuulkeena sal allahu alay wasalam siduu ugu dadaali jiray taana marka waan rabnay inaan baraarujinno allah subxaanaه wa tacaala marka rasuulkeena sal allahu alay wasalam juudaan iyo baras buu ka magan geli jiray ducada toddoba iyo toba toddoba iyo toddobaatanaad rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam wuxuu ku ducaysan jiray allahuma inii acuudu bika min munkaraati اlakhlaaq wاlacmaali wاlahwaa wuu ku ducaysan jiray qudba ibnu maalik saxaabiga lagu magacaaba rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam ka warinaya allaahumma allow inii acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min munkaraati alakhlaaqi akhlaaqda la karahsado oo la nacbaysto akhlaaq badanoo waxaa jira dadkao dhan ay necab yihiin waxaa ka mid a cuqdada badan qofka hadduu markaa cuqdadiisa badan yahay oo sidaa gacanta dad u saarto rabo inuu kaa aarguto gacan ku saaraya hadal yar haddaad ku tiraahdo wanaagsan oo nasiixo ah khaladkii u fahmaya oo odhanaya markaa wax kalaad ka wadaa akhlaaq fiican ma ah cuqdadda xasadka kibirka gacan adayga iyo bakhaylnimada fulaynimada hadalka carabka markaa dalabta leh ee xun dadkoo la caayo dadkoo wax laga sheego waxaasoo dhan akhlaaq xun weeyaan allaahuma inii acuudu bika min munkaraati alakhlaaq baan ka magangelaya inaad ku ducaysato maalin kasta wاlacmaali wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min munkaraati اlacmaali acmaasha dadka ay nacbaystaan acmaasha waxaa ka mid a kalqatli dadkoo la dilo wazinaa acmaasha xun weeyaan nacuudu biاllahi min dalik wa shurbu اlkhamri khamradoo la cabo tuuganimadii dadkoo lagu xadgudbo dulmigii dadka maalkiisa oo xaqdarro lagu qaato oo la khiyaano waxyaabahaasoo dhan ilaah in laga magan galo waa munkaraat alacmaal weeyaan walahwaa'i iyo hawooyinka xunxun baan rabbiba kaa magan gelayaa oo ah markii haddee inaad shirki ku dhacdo aada hawadaada caabudood allah subxaanahu wa tacaala aadan caabudin qofka markaa waxaa laga yaabaa mararka qaarkood inuu waxyaaba iska hawaysto aanan ficnayn marka qalbigaaga hawo xun inay ku soo dhacdo aad ilaahay ka magan gelaysaa allah subxaanahu wa tacaalaa waa kan tilmaamay dadka kan ugu xun inuu yahay qofka hawadiisa ilaah ka dhigta allah wuxuu yidhi afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaah afa anta takuunu calayhi wakiila aayad kale waa tan ahayd وأضله الله على علم وkhtma عalى samcihi وaqalbihi وajacala calى basarihi khishaawa waxoo dhan ilaahay uu ka daboolay qalbigii iyo indhihii hawada xun markaa sidaa weeyaan sidoo kale rasuulkeena sal اllahu عalيه wasalam wuxuu raacin jiray wاladwaa'i iyo cudurada xun baan rabbiyo kaa magan gelayaa waa cudurada xun kuwii aan soo marna oo kale weeyaan amraad alkhaiira juudaankii oo kale ka mida baraskii baa ka mida sarataankiibaa ka mida kansarka aydiska maalmahan dadka lagu imtixaamay baa ka mida allahuma inii acuudu bika min munkaraati اlakhlaaqi wاlahwaaءi wاlacmaali wاladwaa afar shay buu markaa rasuulkeena sala allahu alayh wasalam ka magangeli jiray ha lagu dadaalo markaa allah subxaanaه wa tacaala qofkii barya dacwada wuu ka aqbalaa allah jala wacala wuxuu yihi udcuunii astajib lakum ummadahoo dhan iyo diimankao dhan waxay isku raaceen baryadu inay tahay shay sugan diinteenna islaamkana aad bay usii baraarujisay hadda allah subxaanaه wa tacaala dadkan iimaanka lahayn iyo gaalada markuu ka sheekaynayay markay dhib galaan ilaahay bay baryaan wإida masakum duru fi اlbaxri dala man tadcuuna ila إiyah faإida rakibuu fi اlfulki dacaw اllaha mkhlisiina lahu اdiin dhib markuu ku dhaco badda ilaahay umay baryayaan dadkao dhan yaa allah bay leeyihiin ducada markaa waa shay fiican weeyaan allahna subxaanaه wa tacaala wuu jecel yahay in la baryo addoommadiisa waxay ka baryaan wuu siiyaa cudurada xunxun marka allah subxaanaه wa tacaala aan ka magan galno allah subxaanaه wa inuu kaa ilaaliyo ahwaa waxa lagu magacaabo hawadaada inaad caabuddo diin ka dhigato bidca inaad ku dhacdo akhlaaqdaada inay kaa halowdo oo waxyaabaha allah la doonaya in laga baryo rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam ducada toddobaatan iyo sideedaadu ku ducaysan jiray waxa weeyaan allahuma inaka cafuw kariim tuxibu اlcafwa facfu canii xadiidka waxaa laga warinayaa umuna caaisha xadiidka hore waa saxiix oo waxa soo saaray tirmidi kitaabu dacawaat buu ku soo saaray baabu ducaa umi salama umi salama ducadeedii buu marka ku soo saaray ibnu xibbaan iyo xaakim iyo abaraanina way soo saareen iyo abayhaqi fi dacawaat alkabiir buu ku soo saaray waa xadiid markaa saxiix oo alimaam alalbani wuxuu yidhi waa xadiid saxiix oo saxiixu tirmidi buu ku saxiix xadiidka hore allahuma inaka rabbiyow adiga cafuwun mid dadka cafiyaa tahay oo kariimun nafci badan oo dadka u turo u naxariista tuxibu alcafwa cafiga waad jeceshahay facfu canii rabbiyow icafi xadiidkan umuna caaisha ay warinayso waxa weeyaan tirmidi baa soo saaray kitaabu dacawaat alimaam albanina sidoo kale wuxuu ku saxiixiyey fii saxiixi tirmidi laakiin lafdigan kariim alfaada xadiidka ku soo arortay oo dhan culimmadu waxay leeyiin waa mudraj weeyaan albani wuxuu yidhi walaa asla fii shayin min almasaadir tirmidi baa xadiidka soo guuriyey culimo badan buu ka soo guuriyey sidoo kale imaamu nawowi iyo ibnu taymiya wabnu اlqayim wabnu xajar alcasqalaani wabnu kaiir way soo guuriyeen kutubtooda ay alifeen ee adkaarta ku saabsan walam yadkuruuhaa mayna sheegin lafdiga kariim caaisha rasuulka u timid sal allahu alayhi waaalihi wasalam markii rasuulkeena sal allahu alayh wasalam uu ka sheekeeyey leylat lqadar fadliga ay leedahay iyo qofkii tukaday in dembiga loo dhaafayo yarxamuka allah baa ummuna caaisha waxay tihi rasuulka allow waxaan jeclahay inaad ii sheegto ducaa un ku ducayso habeenkaa habeenka man qaama laylaة اlqadri iimaana واxtisaaba gufira lahu ma taqadama min denbi laylaة اlqadri khayru min alfi shahri qur'aankana wuu tilmaamay fadligeeda saxaabadu markaa waxay jeclaayeen waxa khayrka inay u degdegaan caaisha rasuulka u timid waxay tihi ii sheeg markaasuu ku yihi quulii allahuma inaka cafuw tuxib اlcafwa facfu canii marka kariim waxay leeyihiin waa mudraj wاlmudrajaat min اlaxaadiiث ma atat min bacdi alfaadi ruwaati itasalat ruwaada markaa ku darsada badanaa waa mudraj baa lagu magacaabaa sida daahirka culimmadu waxay leeyihiin marka waa mudraj weeyaan allahuma inaka cafuwu kariimu tuxibu alcafwa facfu canii kariim baa markaa laga saariyo lagu ducaysan allahuma inaka cafuwu tuxibu alcafwa facfu canii caaisha warisay radia allahu canha waana xadiis saxiixa ma khaas buu ku yahay wakhtiga ramadaanka mase wakhti kasta waa lagu ducaysan karaa maadaama ducadu ay tahay duca caam ah mar kasta waa lagu ducaysan karaa ilaahay cafi in la weydiiso ilaahay la baryo dembigaaga inuu dhaafo ku hanuuniyo wakti kasta lagu ducaysan karaa oo khaas kumay aha markaa waktiga ramadaanka iyo waktiga la raadinayo leylat اlqadarka khaas kumay ahe wakti kasta lagu ducaysan karaa rasuulkeena sal اllahu alayhi wasalam umuna caaisha ducadaasuu baray oo uu ku baraarujiyey qurطubi wuxuu leeyahay raxmat اllahi tacaala calayhi alcaf cafw اllahi can khalqihi weeyaan waqad yakunu bacda اlcuquuba waqablaha bkhilaafi اlغufraan fainahu yakunu macahu cuquubaة اlbatta cafwiga markaad leedahay ilaahay aad weydiisanayso waxa weeyaan adigoon dembi gelin ilahay inuu iska kaa cafiyo qufraanka way ka gedisan tahay allahuma kfir lii markaad leedahay waxaa adigoo dembi galaad leedahay ilaahu cafi laakiin cafigu waxa weeyaan qad yakuunu bacda alcuquuba wa adigoon cuquubo kugu dhicin baad ilaahay ka baryaysaa inuu ku cafiyo wataa umna caaisha aaahira almuahara asidiiqa binti sidiiq baa ilaahay ka baryaysa sidaasoo rasuulkeena sal allahu alah wasalam uu baray ducada toddobaatan iyo sagaalaad ee rasuulkeena sal allahu alah wasalam uu ku ducaysan jiray waxa weeyaan wuxuu ohan jiray allahuma inii as'aluka ficla alkhayraat wa tarka almunkaraat wa xuba almasaakiin wa an takfira lii wa tarxamanii waidaa aradta fitnata qowmi fatawafanii gayra maftuun waas'aluka xubaka wa xuba man yuxibu wa xuba camali yuqaribunii ilaa xubik xadiidka rasuulkeena sal allahu alayh wasalam waxaa ka warinaya cabdiraxmaan ibn caayish alxadramiy xadiidkana waa xadiid saxiixoo alimaam axmed baa soo saaray iyo tirmidi tafsiir اlqur'aan buu ku saaray fii tafsiiri suurat qaaf buu ku saaray culammadu waxay leeyihiin xadiidka waa saxiix alimaam moxamed ibn naasiridiin alalbanina fii saxiixi tirmidi buu xadiidka ku saxiixiyey rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam sida sugan wuu riyooday oo markaa saxaabadu uga sheekeeyey wuxuu yidhi ra'aytu rabbii fii axsani suura ilaahay baan arkay oo markaa suuratan ugu wanaagsanayd buu allah subxaanaه wa tacaala ku sugnaa allah subxaanaه wa tacaala waa jamiil yuxib اljamaal kadib rabbi baa wuxuu u weydiiyuu yidhi fiima yakhtasimu almala'u اlأclى maxay ku doodayaan mala laclaaga malaa'igta iyo maxay ku doodayaan rasuulka sal allahu alay wasalam wuxuu yidhi ilaahay baa markaa garanaya rabbiyow adigaa garanaya kadib wuxuu yidhi fawadaca yadahu bayna katifaya fawajadtu barda bardaha bayna thadi ilaahay baa markaa gacantiisa laabta iga saarayo qabowgeediiba waxaan ka dareemay naaska xadiidkan min xadiidi sifaat weeyaan siday ku timid waa in lagu rumeeyaa waayo lagu aaminaa kadib waan dareemuu yidhi qabowgeedii kadib wax kastaa la ii furay su-aashii lagula weydiiyeyna waan ka jawaabay fiima yakhtasimu mala fii mala fiima yakhtasimu malau laclaa baa haddana mar kale la weydiiyey fi lkafaaraati wadarajaati buu yidhi rasuulkeena sal allahu alah wasalam kafaaraadka waxyaabaha dembiyada dhaafa lagu dhaafo iyo waxyaabaha darajaadka kor lasugu qaado ayay ku doodayaan baan iru yiri ku jawaabay kafaaraadkiina maxay yihiin waa la weydiiyeyo waa masaajidda oo loo socdo maalan salaad oo salaad lagu sugo habeenkii oo la tukado dadka markay jiifaan waxyaabo badan waa kafaaraadka iyo darajaadka naqlu اlaqdaami ila اljamaacaat wasalaatu biاlleyli wاnnaasu niyaam arrimahaas way waxyaabaha dembiyada lagu dhaafay darajaadkana kor lasugu qaado taa rasuulkeena markuu ka jawaabay baa waxaa lagu yidhi yaa muxamed idaa sallayta faqul markaad tukato waxaad tidhaahdaa allaahuma inii as'aluka rabbiyo waxaan ku weydiisanayaa ficla alkhayraati baan ku weydiisanayaa ficla alkhayraati khayraadka samayntiisa inaan sameeyaan ku weydiinayaa khayraadka waa wax kastoo allah subxaanahu wa tacaala uu jecel yahay iyo camal kastoo ilaahay kuu dhoweynaya iyo hadal kastoo ilaahay kuu dhoweynaya ama waajibaadkii ama mustaxabaadkii weeyaan rabbiyo waxaan ku weydiisanayaa ficl alkhayraat baan ku weydiisanayaa wa tarka almunkaraat iyo munkaraadka inaan ka tagoon ka fogaadaan rabbiyoo ku weydiisan munkaraadkana waa wax kastoo sidaan soo marnay wax kastoo ilaahi uu nacab yihi weeyaan oo sharciga uusan ogolayn marka waa jawaamic alkelim rasuulka la siiyo sal allahu alayh wasalam taasuu ku ducaysanaya ilaahow khayr oo dhan baan ku weydiisan sharoo dhanna inaan ka fogaado ka tago ayaan ku weydiisanayaa xub almasaakiin rabbiya waxaan ku weydiisan masaakiinta jacaylkoodan ku weydiisanaya qalbigeyga inaad geliso maxaa yeeley masaakiintoo la jeclaado waa min alkhayraati bay ka mid tahay rasuulkeenna sal allahu alah wasalam masaakiinta aad buu jeclaa wuu soo dhoweyn jiray ahlu sufa dadka aanan waxba haysanin buu rasuulkeenna sal allahu alah wasalam la fariisan jiray gurigiisa ugu yeeri jiray raashinka siin jiray bar allah subxaanah wa tacaala wuxuu ka baryey inuu rasuulkeena sal allahu alيh wasalam uu nooleeyo isagoo miskiina wuxuu ku ducaysan jiray allahuma axyinii miskiinan ilaahu inoolay anigoo miskiina mutawaadic baa laga wada yeera culammadii wa amitnii ilaahu inoolee miskiina anigoo miskiina waxshurnii rabbiyow isoo kulmi yowma alqiyaama fii zumrati اlmasaakiin masaakiinta zumradooda iyo jamaacadooda rabbiyow isoo kulmi buu rasuulkeena sal allahu alيh wasalam ku ducaysan jiray sidaasuu leeyahay markaa waa duco runtii aad iyo aad u wanaagsan wa xuba almasaakiini masaakiinta jacaylkoodan rabbiyo ku weydiisanayaa rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam masaakiinta aad buu markaa usoo dhoweyn jiray haddaad masaakiinta jeclaatana allah subxaanahu wa tacaala wuu ku jeclaanayaa wa an takfira lii rabbiyo waxaan ku weydiisan an takfira lii inaad ii dembi dhaafto watarxamanii aad ii naxariisato maqfiro iyo raxmo allah subxaana wa tacaala weydiistay qofka allah subxaana wa tacaala dembigiisa uu dhaafo uu u jannadiisuu siinayaa allah subxaanahu wa tacaala jala wacala wa takfira lii watarxamnii baan rabbiyo ku weydiisan waidaa aradta haddaad doontana bicibaadika addoommadaada fitnatan fitna haddaad la doonto faqbidnii ilayka rabbiyow i oofso xaggaaga hayra maftuunin anigoon markaa fidnaysteen oo markaa lay fidnaynin fidnada adduunyada waa iska badan tahay qofka muslimka wakhtiga zamanka fitanka marka la gaaro waxaa la doonaya allah subxaanaه wa tacaala inuu baryo oo ducadan badiyo allah subxaanaه wa inuu ofsado isagoon markaa la fidnayn waidaa aradta bicibaadika fitnatan faqbudnii ilayka hayra maftuun inaad ku ducaysato waxa weeyaan shay fiican weeyaan rasuulkeena sal allahu calayhi waaalih wasalam iyo saxaabada allah subxaanah wa tacaala bay ka magangeli jireen fitnada kaanuu yatacawaduuna biاllaahi min alfitani maa dahara minha wamaa baطan taasay ku ducaysan jireen insaankana sidiisaba fidnada fitnada mucarad buu u yahay fitnada waa lagu dhici karaa tan adduunyada lagu dhici karaa midda haweenka dhinacooda ka timaada lagu dhici karaa fitanta iyo dagaalada maalan muslimiinta dhexdooda dhex lagu dhici karaa arrimahaasoo dhan markaa ilaahay in laga baryo waayaan rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam taasaa la amray wa as'aluka rabbiya waxaan ku weydiisan buu dhihi jiray xubbaka jacaylkaagaan ku weydiisanaya allah subxaanahu wa tacaala jacaylkiisuu weydiisay rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam isagoo aada iyo aad u jeclaa oo allah subxaanaه wa tacaala wuu doortay rasuulkeena sal اllahu عalayhi waalihi wasalam wacallamaka maa lam takun taclam wakana fadl اllahi calayka cadiima wa xuba man yuxibuka rabbiya waxaan ku weydiisan sidoo kale xuba man ruux jacaylkiisa yuxibuka ku jecel kan ku jecelna inaan jeclaado wa xuba camalin baan ku weydiisanayaa camal jacaylkii inaan jeclaado camal yuqaribunii ii dhowaynaya ilaa xubbika jacaylkaaga ii dhoweynaya bal ducadaa u fiirsa walaalayaal siday u fadli badan tahay allah subxaanaه wa tacaala waxa la weydiisanayo allah jala wacalaa rasuulkeena sal allahu alayh wasalam awalan wuxuu weydiistay ficla اlkhayraat wa tarka اlmunkaraat wa xuba اlmasaakiin khayr inuu alle subxaanaه wa tacaala waafajiyo munkarkana allah subxaanaه wa tacaala uu ka ilaaliyo iyo xuba اlmasaakiin kadibna ilaahay wuxuu weydiistay dambi dhaaf iyo makfira uu weydiistay iyo raxma kadibna allah jala wacalaa wuxuu weydiistay inuu oofsado haddii fidno ay dhacdo fidnadu waa shay dhib badan rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam iyo saxaabada sidaan soo marnayna allah subxaanahu wa tacaala way ka magangeli jireen mar waxaa jira qofka uu fiican yahay mowdka uu fiican yahayo markay fitanka dhacaan zamanku aad iyo aad uu xumaado diintii maalan ay noqoto qofka dab uu ku dhegan yahay oo kale wakhtigaasoo kale wakhtiyada allah subxaanahu wa tacaala la weydiiso weeyaan qofka inuu ilaahay oofsado isagoon markaa fidno ku dhicin rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam xadiid saxiixa wuxuu ku yidhi itnaani yakrahumaa ibnu aadam laba shay ibni aadamka wuu nacbaystaa awalan kan koowaad waxa weeyaan almowtu waalmowtu khayru lilmu'mini min alfitna mowdka dadku way necbaystaan laakiin qofka muminka mowdka u fiican fidnada uga fiican intuu fidnoobi lahaa ama diintii uu ka bixi lahaa ama wax allah subxaanaه wa tacaala raalli uu ka ahayn uu ku dhici lahaa fidnada markaa waxay uga khayr badan tahay mowd wayakrahu sidoo kale insaanku wuxuu necbaystaa qilaة اlmaali maalyaraantuu necbaystaa wa qilaة اlmaali maalyaraanta aqalu lilxisaabi xisaabta xaggeedana aad bay u yartahay qofka in la xisaabo maalkiisa markuu yaryahay sida awadeed jannada waxaa ugu horgelaya fuqaraau lmuhaajiriin baa jannada ugu horgelaya dadka marka la xisaabo waayo iyagu waxba maynan haysan guryahoodii iyo maalkoodii way ka soo tageen dadka hortiisa shan boqoloo sano ka hor bay jannada gelayeen fuqaraa lmuhaajiriin insaanka markaa maalkana wuu jecel yahay mowdkana wuu necab yahay maalka badanna aad buu u jecel yahay rasuulkeena sal allahu alay waslm wuxuu leeyahay mowdkaa fidnada uga fiican maalka yar baana markaa xisaabta u fiican yowma alqiyaama haddii lagu istaajiyo zaman badan oo lagula xisaabtamo waxa weeyaan qofku wuu rafaadaya sidaa dadka rasuulkeena sal allahu alay wasalam wuxuu yihi qofka lala xisaabtamo oo lasoo istaajiyo xisaab loo istaajiyo ninkaasaaba cadaab mutay man nuuqisha alxisaaba cudib wuxuu ku ducaysan jira allahuma xaasibnaa xisaaban yasiira ilaahow na xisaabi xisaab fududoo sahlan rasuulkeenna sal allahu alayhi waaalihi wasalam fidnada sidaasu uga carari jiray ducadaa markaa waa ducooyinka rasuulkeenna sal allahu alayhi wasalam ka sugan oo la amray inuu ku ducayso salaada markuu ka baxo salaadaha laga markaa maktuubaadka marka laga baxo ducada hala xifdiyo halagu ducaysto ama sunanka iyo raatibada iyo salaatuleilka mar kastoo allah subxaana wa tacaala uu ku waafajiyo ku ducayso ducada sideedtanaad ee rasuulkeena sal allahu alah wasalam uu ku ducaysan jiray waxa weeyaan allahuma inii as'aluka min alkhayri kulih caajilihi waaajilih maa calimtu minhu wmaa lam aclam waacuudu bika min ashari kulih caajilihi waaajilih maa calimtu minhu wmaa lam aclam allahuma inii as'aluka min khayri maa sa'alaka cabduka wanabiyuka waacuudu bika min shari ma stacaadaka ma stacaada bika minhu cabduka wanabiyuk allahuma inii as'aluka aljanna wmaa qaraba ilayha min qowli aw camal waacuudu bika min annaar wmaa qaraba ilayha min qowli aw camal waas'aluka an tajcala kula qadaa'in qadaytahu lii khayraa xadiidka umuna caaisha ayaa warinaysa radia allahu canha ibnu maajah baa xadiidkan soo saaray culammaduna waxay yidhaahdeen waa xadiid saxiixa ziyaadada maalan kitaabkan iyo fawaa'idda aan ku darnay waxaa ka mid ah sheekha sheekh saciid xafidahu allahu tacaala muusan sheegin saxaabiga warinaya muusan soo guurin waxaan isku daynay markaa duco kasta iyo xadiid kasta saxaabiga warinaya inaan sheegno ducadan rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam wuxuu baray caaisha radia allaahu canha alkawaamil aljawaamic min adducaa'i weeyaan ducooyinka wax kulansada weeyaan oo la doonayo qofka inuu xifdiyo uu ku ducaysto waxaad ilaahay weydiisanaysay oo dhan ducadan baad ka helaysaa rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam caaisha wuxuu ku yidhi war ilaahay markaa maad ku baridi ducooyinka wax jamciya kadibna caaishuu baray ducadan maxaan idhaahdaa bay tii rasuulka allow ku ducaystaa waxaa tidhaahdaa ayuu yidhi allahuma inii as'aluka rabbiyo waxaan ku weydiisan min alkhayri kullihi khayrkoo dhan baan ku weydiisanayaa caajilihi kiisa degdegaya wa aajilihi iyo kiisa dib dhacayaan ku weydiisanayaa khayrka midna wuu soo degdega soo maa midna dib baa lagugu dhigi labadii khayr bu allah subxaana wa tacaala weydiiso maa calimtu minhu khayrka xaggiisa kan degdegayay iyo kan dib dhacayabo maa calimtu minhu waxaan ogahay xaggiisa iyo wamaa lam aclam waxaanan garanaynin waxaad garanayso oo khayra iyo waxaadan garanaynin waxa dib dhacaya iyo waxa soo hormarayba ilaahay dhan baad weydiisanaysaa waxaasoo dhan ilaahay weydiiso wa bika rabbiyo waxaan kaa magangeli min ashari sharkii baan kaa magangeli kullihi dhammaantii caajilihi sharkii soo degdegayey wa aajilihi iyo sharkii dib dhacayay wax kastoo sharoo igu soo socda rabbiyo waan kaa magangelayaa maa calimtu waxaan garanayo minhu sharta xaggiisa iyo wamaa lam aclam waxa aanan garanaynin ila waxaa jira shar aad ka warqabto inay kugu dhacdo maala utunaad qabtaa waxbaad ka cabsanaysaa sharki baad ka cabsanaysaa inuu kusoo gaaro ilaahay tan ka bari markaa iyo midka aadan garanayna kugu soo socdana ilaahay inuu kaa ilaaliyo ka bari oo ka magangal allahuma inii as'aluka rabbiyo waxaan ku weydiisan min khayri maa khayrkii uu sa'alaka ku weydiistay cabduka addoonkaaga iyo wa nebiyuka nebigaaga uu ku weydiistay waa muxamedun sala allahu calayhi waaalihi wasalam khayrkii nebi moxamed uu ku weydiistay oo dhan baan rabbiga ku weydiisanayaa ducadaa haddama noqon karta duco sahla nebi moxamed wixii khayr oo dhan sal allahu calayhi wasalam uu ku weydiistay baan rabbiga ku weydiisanayaa wa acuudu bika rabbiya waxaan kaa magangeli min shari maa sharkii uu istacaadaka istacaada bika minhu addoonkaaga uu kaa magangalay xaggiisa cabduka addoonkaaga wa nebiyuka iyo nebigaaga rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam addoon allah ayuu ahaa nebina wuu ahaa allah waa kan yidhi subxaana aladii asraa bicabdihi layla allah baa nasahan addoonkiisa dheelmiyey markaa habeen dheelmiyey sidaasaad ku ducaysanaysaa khayr oo dhan baad weydiisan nebi moxamed uu weydiistay sharoo dhan baad ilaahay ka magangelaysaa nebi moxamed uu ka magangalay galay allaahumma allow inii as'aluka aljanna jannaan ku weydiisanayaa jannada waxa weeyaan allah subxaanahu wa tacaala miduu ammaanay weeyaan qur-aanku uu ku ammaanay mathalu اljannati alatii wucida almuttaquun tajrii min taxtiha alanhaar hoosteeda waxaa dureeraya webiyaal jannada wakuluhaa daa'im jannada raashinkeeda waa mar kasta daa'im wax go-aya ma leh adduunyadan waad aragteen xilli kasta raashinka nooc ka mida baa la waayn waxaa leey waa la waayey dawooyinkii qaar baa la waynay out of stockba waa leey stockgii baa dhammaaday wuu soo socdaa laakiin jannada waa daa'im weeyaan diluhaa harkeedana waa daa'im alle subxaanaه wa tacaala sidoo kale wuxuu yidhi mahalu اljannati alatii wucida almuttaquun fiiha anhaaru min maaءin hayri aasin webiyaal biyoah waanhaaru min labanin lam yatagayar طacmah webiyaal caanaa waanhaaru min casali musafى waanhaaru min khamri ladati lishaaribiin waanhaaru min casali musafى webiyaal khamri ah webiyaal markaa casal iyo malab waa webi soconaya waxaasaad ka cabaysaa rasuulkeena sal allahu alيه wasalam jannadaasoo allah subxaanaه wa tacaala weydiisan jiray qofkii janno galana allah subxaanaه wa tacaala rasuulkeena sal allahu alيه wasalam wuxuu yihi qofkaa wuu necmaystay allah subxaanaه wa tacaala jannuu weydiisan jiray rasuulkeena sal اllahu alayh wasalam naarna wuu ka magangeli jiray saxaabigii weydiiyey ee rasuulkii allow maxaad ku ducaysataa saxaabigaa la weydiiyey wuxuu yidhi waa mucaad ibnu jabal buu ahaa wuxuu yidhi aniga waxaan ku ducaysaa ilaahay baan janno weydiistaa naarna waan ka magangalaa ee aniga ma garanayuu yidhi saxaabigii dandanatuka walaa dandanatu mucaad adiga mucaad waxaad ku ducaysataan ma garanayuu yidhi rasuulkeenna wuxuu yidhi xawlahaanu dandin aniga iyo mucaadna janno un baan ilaahay weydiisanaa naarna waan ka magan galnaa marka jannada walaaliya shay sahlan maaha webiyada jannada adduunyadan waxaa ka mara afar webi afar webi baa ka marta webiyada jannada anniil webiga lagu magacaabo iyo furaat iyo sayxaan iyo jayxaan min anhaari اljannu yihi rasuulkeena sal اllahu alيh wasalam webigan niil lagu magacaabay meel kasta maraya furaadkan ciraaq maraya sayxaan iyo jayxaanna dhinacaan wadamadan ruushka ka go-ay meelahanay maraan xaggaasay maraan allah subxaanaه wa tacaala wuxuu sheegay jannada in laga helayo soo ma aha webi markaa caano ah qofka raashin buu u baahan yahay qofkii caano cuna raashin markuu u baahdo caanaa la siin qofkii jannada wuxuu u baahday wuxuu ku baashaalo ila dadku waxay isaga baahan yihiin marmar baa markaa ku cuslaanaya soo banaanada looma baxo wax fudud baa la raadsadaa soo maa waxaa la siinaya khamrigii baa la siin biyay u baahdeen wax lagu oonbaxo webiyadii waxay ka cabayeen biyaha ahaa lamaba xanuunsadayo xanuun hadduu dhaco lama xanuunsanayo ibnu qayim siduu leeyahay waxaa u yaalla malabkiiyo dawo ah isagina khayrkaasoo dhan baa laga heli ilaahay hana siiyo rasuulkeena sal allahu alay marka allah wuxuu weydiisan jiray allahuma inii asaluka aljanna isagoo janno la siiyey loogu bishaareeyey allahuma inii asaluka aljanna rabbiyow jannaan ku weydiisan wamaa qaraba ilayha waxa janna ii dhoweeye min qowlin hadal ah aw camalin camal la sameeya hadal waxaa jira jannada kuu dhoweynaya haddaad ku hadasho rasuulkeena sal allahu alay waslm siduu tilmaamay qofka hadal buu ku hadlayaayuu yidhi uu sahlanayo oo fududaysanayo oo naar markaa ku tuuraya hadal buu ku hadlayaa sidoo kale oo fudud oo janno geynaya ilaah waxaan ku weydiisanaya markaa qowl jannada igeeya iyo camal jannada igeeyaad ku ducaysanaysaa wa acuudu bika rabbi waxaan kaa magangeli min annaari naar baan kaa magangelayaa wamaa qaraba waxaa dhoweeye ilayhaa naar xaggeedoo min qowlin hadal ah aw camalin camal ah wa as'aluka rabbiyo waxaan ku weydiisan an tajcala inaad yeesho kulla qadaa'in qado kastoo qadaytahu dushayda aad ku xukuntay lii aniga khayran khayr inaad iiga dhigto qado kasta khayr inaad iiga dhigto rasuulkeena sal allahu alayh wasalam ducada ayuu caaisho baray qofka muslimka wuu u baahan yahay ducadan haddaad doonayso marka khayr oo dhan ilaahay inaad weydiisato intaad ducooyin badan soo akrin lahayd waxaa kaaga filan taasaa kaaga filan allahuma inii asaluka min alkhayri kulihi caajilihi waaajilihi aad ka bilowdo ilaa laga soo gaaro meesha ugu dambaysay rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam uu gaarsiiyey qofka muminkana sidiisaba amarkiisoo dhan waa khayr qadaa hadda ilaahay aada weydiisanayso oo aada leedahay qado kastood rabbiyo ugu xukatana khayr iiga dhig qofka muslimka ah wax kastoo loo qadaro qadee ku dhaca khayr buu u yahay rasuulkeena sal allahu alah wasalam siduu tilmaamay xadiis saxiixa wuxuu ku yidhi cajaban limri lmumin waxaa la yaab leh qofka muminka xaaladiisaa la yaab leh in ina amrahu kulahu khayru amarkiisoo dhan waa khayr walaysa dalika liaxadi ila limumin arinkaana waxaa iskale oo muminka amarkiisoo dhan waa khayr in asaabathu saraa hadday ku dhacdo barwaaqo oo allah subxaanaه wa tacaala uu nimceeyo shakara ilaahay buu shukrinaya arinkaa waxaa laga helaa qofka muminka qofkaanan muminka ahayn ilaahay markuu u nimceeyo wuu ku kibrayaa nicmadiisii buu markaa ku kufrin inamaa uutiituhu calaa cilmin buu leeyahay waxaan aan helay oo dhan cilmigeygan ku helay ilaahay uma tiirinayo kadibna ilaahay wuu ka qaadi in asaabathu saraa shakar kaana khayran lahu khayr bay u tahay wain asaabathu daraa dhib hadduu ku dhacana sabara qofka muminka wuu sabraayo fakaana khayra lahu khayr bay u tahay qofka muminka marka taasaa la doonaya inuu ku sugnaado khayr ilaah hadduu ku siiyo u shukri lain shakartum lasiidannakum dhib hadduu kugu dhacana sabr khayr buu kuu noqonayaa ducadaana markaa hala xifdiyo awlaadda hala baro muslimiinta hala baro ha lagu ducaysto ducada siddeetan iyo koobaad ee rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam ka sugan waxa weeyaan rasuulkeena sal allahu alayh wasalam inuu ku ducaysan jiray allaahuma axfadnii ducadaa hore waan sheegnay ibnu maaja baa soo saaraya markaa waa xadiis saxiixa wuxuu ku ducaysan jiray allaahuma axfadnii bilslaami qaa'ima waxfadnii bilslaami qaacida waxfadnii bilslaami raaqida walaa tushamid bii caduwan walaa xaasida allaahuma inii as'aluka min kulli khayri khasaa'inuhu biyadig وacuudu bika min kuli shari khazaa'inuhu byadik sidaasuu ku ducaysan jiray xadiidkan waxaa soo saaray alxaakim waصaxaxahu wawaafaqahu الdahabiyu wbnu xibaan ibn xibbaanna wuu soo saaray xasan buuna ka dhigay alimaam moxamed ibn nasidiin alalbani fii saxiixi aljaamic wa fii silsilati axaadiid asaxiixa xadiidka waa saxiix markaa allaahuma allow ixfadnii rabbiyow ixifdiyow igu xifdi bilslaami islaamka igu xifdi qaa'iman anigoo taagan markaan taagnahay ilaahu islaam iga dhig waxfidnii rabbiyow igu xifdi bilslaami islaamkii igu xifdi qaacidan markaan fadhiyana rabbiyow anigoo fadhiya islaamkii igu xifdi ay ijcalnii yaa allah mutamasikan biاlslaami xaala qiyaamii ilaahow islaam iga dhig markaan taagnahay ilaahow islaam iga dhig markaan fadhiyo xaalad kastaad ilaahay ka baryaysaa waxaan soo marnay ama aan sheegnay in badan islaamnimadu inay tahay markaa shay qaali ah sidaa aawadeed ambiyada awlaaddooday u dardaarmi jireen waman yarqabu can millati ibraahiima ilaa man safiha nafsa walaqad istafaynaahu fi dunya wainahu fi اlaakhirati lamin saalixiin id qaala lahu rabbuhu aslim qaala aslamtu lirabbi اlcaalamiin wawasaa biha ibraahimu baniih nabiyullahi ibraahim owlaaddiisii buu u dardaarmay allah subxaanahu wa tacaala ibraahim awaahun ina ibraahiima laawaahun xaliimu muniib waa kan allah subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamay laxaliimun awaahu muniib waa ducadii xalay aan soo marnay oo kale awaahan laka muniiban ilayk nabiy llaahi ibraahim intaasoo dhan buu ahaa awlaaddiisa wuxuu u dardaarmo islaam awlaaddeenna markaa waa inaan u dardaaranaa ducadan la baraa ilaahay aad ka barido markaad taagan tahayna muslim inuu kaa dhigo markaad fadhidana waxfadnii bilslaami rabbiyow islaamka igu xifdi qaacidan markaan fadhiyana waxfadnii bilslaami rabbiyow islaamkana igu xifdi raaqidan markaan hurdo oo aan jiifana rabbiyo markaa igu ilaali waa xaaladaadoo dhan fii jamiici axwaalika inaad ilaahay subxaana wa tacaala ka barido inuu islaamka kugu xifdiyo walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun ha dhimanina idinkoo muslimiina mooye yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaati walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun rabbi baa arrinkaa nogula hadlaya inaan ilaahay ka cabsanno aanan markaa islaamkana ku dhimanno walaa tushamit bi rabbiyow hay ugu farax gelinin caduwan cadow walaa xaasidan iyo mid xasid ah rabbiyow waxaan ku weydiisanayaa cadowgayga markaa inaadan igu farax gelin falaa tushmit biya alacdaaa walaa tajcalnii maca alqowmi اظaalimiin waa kan nabiyullaahi zakariya yaxya zakariya soo ma ahayn muusa yaxya buu ahaa soo nabiyullaahi muusa iyo walaalkii ku ahaa ah, haaruun nabiy llaahi haaruun ah, wajcal lii wasiira min ahli haaruuna akhii marka walaalkiisa haaruun weeyaan waa kan markuu garka qabtay ee qowmkii uga tegey sanamka caabudeen cijligii ee caabudeen waa kan ku yidhi falaa tushmit biy acdaa cadowga haygu farxgelina walaalow marka taasaad ilaaha ka baryaysaa marka cadowga hadday kugu farxaan dhib badan baa kusoo gaaraya marka ilaahay in laga magangalo weeyaan falaa tushmit walaa tushamit bi rabbiyow ha igu farax gelinin caduwan cadow walaa xaasidan iyo mid xaasidoo jecel inaan dhib ku dhaco mid jecel nicmadaad i siisay rabbiyow inay iga tagto mid jecel rabbiyow si xun inaan u dhinto rabbiyow mid jecel inaanan xaqa ku sugnaanin awlaaddayda khayr aanan la jeclayn taasoo dhan baad ilaahay ka magangelaysaa allahuma inii as'aluka rabbiyo waxaan ku weydiisan min kulli khayrin khayr oo dhan baan ku weydiisanayaa khasaa'inuhu khasaa'intiisa biyadika gacantaada ay ku jirto khayr oo dhan baan ku weydiisanayaa wa acuudu bika rabbiyo waxaan ku weydiisan waan kaa magangelayaa dhe waacuudu bika waxaan kaa magangeli min kulli sharin shar oo dhan oo khasaa'inuhu khasaa'intiisa biyadika gacantaada ay ku jirto alxamdu lilahi rab alcaalamiin ilaahay na waafajiyey ducooyinkan inuuna baro oo una xifdisiiyo oo aan ku ducaysanno waa ducooyin la yaabla weeyaan qofka inuu allah subxaanahu wa tacaala uu ka baryo khayrkaas oo dhan waa duco fiican marka hala xifdiyo oo qofka muslimkaa waxyaabo badan marka uu ka faa'iidaysanayo islaamka waxaa laga faa'iidaysanayaa inuu yahay shay la doonayo in la ilaaliyo markaad taagantahay inaad muslim tahay oo islaamkii aad u taagan tahay markaad fadhido meel markaad fadhido inaad muslim tahay meel markaad jiifto inaad muslim tahay oo islaamkii iyo dacwadiisii iyo khayrkiisii inaad ka hadlayso dadka ku nashrinayso meel kastoo tagta markaa muslim inaad tahay laakiin marka masaajida la joogo oon keli inaynan ahaanin ahlu khayrka marka lagu dhex jiro meel kastood marayso waa inaad muslim ahaataa ducada allah subxaanaه wa tacaala ba marka laga baryayaayo rasuulkeena sal اllahu alayh wasalam uu ku ducaysan jiray ducada siddeetan iyo labaad ee rasuulkeena sal اllahu alayh wasalam uu ummadda ugu ducayn jiray waxa weeyaan sida ibn cumar uu warinayo radia allahu canhuma inuu odhan jiray allahuma اqsim lana min khashyatika ma taxuulu bihi baynana wa bayna macaasiik ومن طاacتك ma تبلغna bه جنتك ومن اليقين ma تhون bه عليna مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا xadiidka waxaa soo saaray tirmidi kitaabu dacawaat wاnnasaa'i fi اlkubra wاlxaakim wabnu الsuniy fii camali اlyowmi wاlleyla waصaxaxahu wawaafaqahu الdahabiy waxasanahu اlalbaniyu fii صaxiixi الtirmidiy wa صaxiixi اljaamic xadiidka markaa waa xadiid saxiixa weeyaan rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam ibnu cumar siduu sheegayo meel muslimiinta lama fadhiisan jirin oo marka laga tegayo meesha lasoo xirayo fadhiga laga kacayo rasuulka ummaduu sidaan ugu ducayn jiray allahuma qsim lana min khashyatika maa taxulu bihi baynana wa bayna macaasi allaahuma qsim lana rabbiyow noo qeybi annaga min khashyatika khashyadaada oo wax naga sii weeyaan nasiib naga sii min khashyatika cabsidaada maa taxuulu wax kala dhexgelaya bihi cabsidaado baynanaa annaga iyo wa bayna macaasiika macsiyadaada cabsidaada waxaad naga siisaa wax markaana kala teeda oo annaga iyo macaasideenna kala dhexgala waxawa cabsina sii weeyaan macaasida aan isaga ilaalinno wa min aacatikana rabbiyo wax naga sii aacadaada maa tuballiqunaa waxna gaarsiiya bihi daacadaabo jannataka jannadaadana gaarsiiya wa min alyaqiinina wax naga sii yaqiinta maa tuhawinu bihi wax noo fududeeya calayna dusheenna masaa'iba adunyaa adduunyada musiibadeeda noo fududeeya allaahumma maticnaa rabbiyow noogu raaxee biasmaacinaa maqalyaasheenna rabbiyow noogu raaxee oo rabbiyow waxaad na waafajisaa waxaad jeceshahay inaan maqalno wa absaarinaa aragtideennana rabbiyow noogu raaxeeyo inaan fiirinno waxaad raalli ka tahay wa quwaatinaa quwadeenna iyo awooddeedanna rabbiyow noogu raaxee maa axyaytanaa intaad na noolaynayso noolnahay wax markaa aan cibaadadaadii ugu kaalmaysanno quwadaadii wajcalhu rabbiyow ka yeel alwaariثa minna kii markaana dhexlayay ka yeel xaggeenna kii waaris noo noqonayey ka yeel cabsidaada wajcal rabbiyow yeel ha'ranaa aarashadeennana waxaad yeeshaa inaan ka aargudanno calaa man dalamanaa qofkii na dulmiyey wansurnaa rabbiyow nooga gargaar calaa man caadaanaa qofka nala colloobana rabbiyow nooga gargaar walaa tajcal rabbiyow ha yeelin musiibatanaa musiibadeenna ilaahu ha yeelin fii diinina diinteenna dhexdeeda ilaahu ha yeelin walaa tajcal idunyaa ilaahu adduunyada ha ka yeelin akbara haminaa hamigeenna kan ugu weyn waxa ugu weynoon ka fikirayno ilaahu adduunyada ha ka yeelin walaa mablaqa cilmina iyo cilmigeenna inta uu gaarayo cilmigeenna adduunya um inaan ku gaarno rabbiyow ha ka yeelin walaa tusallit calaynaa rabbiyow ha nugu sallidin man laa yarxamunaa man laa yarxamunaa midaanan noo naxariisanaynin walaa tusallit calaynaa riwaayad kale waxay leedahay bidunuubina dunuubteenna darteedana rabbi ho nugu sallitin man laa yarxamunaa midaan noo naxariisanaynin walaa tusallit calaynaa bidunuubina man laa yakhaafuka fiina midaan markaa nooga kaa cabsanaynin walaa yarxamunaa aanan noo naxariisanaynina rabbina hanugu sallidin ducadaa markaa waa duca runtii aad iyo baraka badan oo rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam allah subxaanahu wa tacaala buu ka baryi jiray ummaddu ugu ducayn jiray saxaabadu ugu ducayn jiray sida ibn cumar uu sheegayo awalan ilaahay wuxuu weydiistay taqwa allaahi taqwadana ilaahay waxaa ka cabsanaya qofka ilaahay barto ilaahay sifaadkiisa markaad barato oo aad si fiican u barataad ilaahay ka cabsanaysaa waayo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi inamaa yaksha allaha min cibaadihi اlculamaa allah subxaanaه wa tacaala waxaa ka cabsada addoommadiisa ka cabsada taqwuu weydiistay markaa taqwo hadduu allah subxaana wa tacaala ku siiyana macaasidiisa waad ka fogeyn waad ka fogaanaysaa taqwadiibaa waxay kugu xambaaraysaa inaadan macaasidii u dhowaan sidoo kale allah subxaana wa tacaala wuxuu weydiistay aacadiisa inuu ilaahay wax ka siiyo ilaahay qofkii aeecana jannadiisuu geynayaa yaqiintiibuu allah subxaanaه wa tacaala weydiista nebiga sal اllahu alayhi waaalihi wasalam culammada qaarkood waxay leeyihiin yaqiinta waxaa laga wadaa aliimaanu اlkaamil qofka ilaahay iimaan kaamila hadduu siiyo adduunyada musiibadeeda way u fududaanayaan waayo qofka iimaan adag markuu leeyahay musiibo markii ku dhacdo sabarkiibuu xusuusanaya wa min alyaqiini maa tuhawinu bihi calayna masaa'ib اdunya wax noo fududeeya masaaibta adduunyada ilaahuna siiyo iimaan ah oo yaqiina ah. laakiin qofka daciifka oo daciif aliimaan ah musiibo markay ku dhacdo wuu argagaxayaa ilaahay qadarkiisii buu hilmaamayaa waxuusan allah subxaanaه wa tacaala jeclayn buu qofkii markaa ku dhici kadibna rasuulkeena sal اllahu alayhi waaalihi wasalam allah inuu markaa asmaacdii ugu markaa ugu raaxeeyo iyo basarkii ilan allah subxaana wa tacaala insaanka wuxuu siiyey samc iyo basar iyo fu'aad oo la doonayo cibaadadiisa in looga faa'iidaysto aayadaha alle subxaana wa tacaala lagu fiirfiiriyo taasuu allah subxaana wa tacaala ka baryay wamaticnaa biasmaacina wa absaarina kadibna rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam wuxuu yihi wajcalhu lwaaria mina ilaahu markaa waxaad ka yeeshaa ijcal ya allah tamatucana biاlxawaasi wاlquwa صaxiixa saliima ilaa an namuut ilaahu waxaad markaa samcigeenna iyo basarkaadna siisay ilaahu kuwa caafimaad qaba nooga yeel oo ilaahu dhegahana tirin indhahana tirin ilaa aan ka dhimanno wajcalhu lwaaria mina taas way leeyihiin culammadu kuwa markaa noo hara oo noo nagaada ilaa aan ka dhimanno ilaahu samcigaa iyo basarkaa ka yeel ilaan dad baa indhaha laga qaadaa dhegaha laga tiraa ilaahay markaa in laga baryo wajcalhu lwaaria mina wajcal haaranaa calaa man dalamanaa haddana rasuulka allah subxaana wa tacaala wuxuu ka baryey qofkii dulmiya inuu allah subxaana wa tacaala uga argudo isaga inuu ka arguto qofkiina dulmiya rabbiyow nooga argud sabarka rasuulka sal allahu calayh wasalam buu arrinkaa ku tusayaa iyo akhlaaqda wanaagsan wansurnaa calaa man caadaana rabbiyo nooga gargaar qofkii markaa na dhiba ee nala collaytama ilaahu nasri naga si oo dushooda nooga gargaar walaa tajcal musiibatana fii diinina waa arin muhiima weeyaan walaa tajcal musiibatana musiibadeenna ilaahu ha yeelin fii diinina ilaahu markaa waxa weeyaan ha nagu ridin musiiba oo diintii naga tagsiisa aacadii all subxaana wa tacaala inaan la nimaanno na hilmaansiisa ama ilaahu markaa hanugu sallidin munaafiqiintii iyo gaaladii hanugu sallidin oo markaa ay nugu noqdaan fidno ay nugu noqdaan wax xaaraam naga aha aan ku dhacno dadkii aan dulminno walaa tajcal idunyaa akbara hamina buu rasuulkeena sal allahu alayh wasalam ku ducaystay walaa mablaqa cilmina adduunyadana ilaahu ha ka yeeleen markaa arrinka ugu weyneen ka fikirayno qofka muslimka waxaa la doonayaa hamigiisa ugu weyn inuu noqdo alaakhira rasuulkeena sal allahu alay waslm xadiid saxiixa waa kan ku qofka adduunyada aada uga fikiro hamigiisa uu noqdo hama alaakhira allah subxaanahu wa tacaala humuumta kaloo dhan wuu ka qaadaa wuxuu doonayna wuu siiyaa laakiin qofka hamigiisa iyo fikirkiisa adduunya uu yahay allah subxaanahu wa tacaala danka biayi awdiyatin halag shuqul buu alle subxaanahu wa tacaala gacanta u geliyaa laakiin aakhira haddaad ka fikirto hama alaakhira alla subxaanahu wa tacaala adduunyana wuu ku siinayaa aakhiradana markaa jannadiisu ku geynaya taasuu rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam ku ducaysan jiray waa duco markaa runtii aad iyo aad u wanaagsan oo la doonayo in la xifdiyo oo rasuulkeenna sal allahu wasalam majaalis ayuu muslimiinta ugu ducayn jiray darsigeenniina caawa intaa ayaan kusoo gebagabaynaynaa wsal allah wslama calaa nabiyina mxamed wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin